alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira baabka laba boqol iyo koob iyo lixdan baabu bayaani maa yajuusu min alkadib baabu bayaani maa kii caddaynta la caddaynaayo u baab yahay yajuusu min alkadib ka bannaan beenta markuu inoo sheegay beentu inay xaaraan tahay ayuu wuxuu inoo sheegayaa bal mustasnayaad inuu jiro wax laga yaro reebayaa saynu ku soo aragnayba ashyaada noocaasa waxyaalo laga reeba jira tan beentana waxyaalo laga reeba jira iclam waxaad ogaataa ana alkadiba wain kaana asluhu muxaraman beenta asalkeedu haba ahaado mid la xaaraantinimeeye fayajuusu fii bacdi alaxwaali bishuruud waa bannaan yahay fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaarkood bishuruudin shardiyaal buu ku bannaan yahay shardiyadaasu qad awdaxtuha fii kitaabi aladkaar aan ku caddeeyey kitaabkayga la yidhahdo kitaab aladkaar kitaabka kitaab aladkaar waa kitaab markaa waxaan aada u faa'iido badan oo muhim ah masaa'il badan baanu kaga hadlaa adkaarahana waa kitaabka ugu jamcinta badan ya waxa uu soo arooriyey axaadiis iyo aahaarba waa kitaabka ugu jamcinta badan isagoo si fiican loo daabacayna waa jiraayo ay daabacday yani markaa maktabatu minhaaja ay daabacday oo dee aad markaysa markaa waxaan yani mujallad dakhmiya isagoo aba la daabacay masaa'il badanna waa kaga hadlaa oo markaysa marka yani xataa axkaam ah waa kaga hadlaa oo iyo khusaysa yani hadallada dadka iyo waxay ku hadlaan iyo ashyaada marka waa kitaab faa'iida badan culamada najdiinta sheekh ka mid mida ah, aad ugu ammaanay kitaabkaasoo wuxuuhi walilaahi daru alimaam nawowi kitaabkiisa aladkaar ee u alifay yani waxa weyaan marka lilaahi daru aad buu ugu ammaanay ama shiikhuu ahaa maxamed ibn cabdiwahaab ama inamadiisa mid ka mid ah bishuruudin qad awdaxtuha fii kitaabi aladkaar wa mukhtasaru dalik kaa mukhtasarkiisa iyo hadalkiisa koobani waxay tahay ee lagu soo ururinayaa ana alkalaama wasiilatu ila almaqaasid ana alkalaama waa in hadalku wasiilatun wadda u yahay iyo wasiilo ila almaqaasidi ujeeddooyinka fa kullu maqsuudin maxmuudin wax kastoo la doonaayo wanaagsan oo yumkinu taxsiiluhu bikayri ilkadib ay suuroobi karto in lagu helo been waxaan ahayn yaxrumu alkadibu fiih in lagu been sheego been lagula yimaadaa waa xaaraanoo ma bannaana wain lam yumkin taxsiiluhu ila bilkadib hadduu suuroobi waayo in markaa shaygaa wanaagsan ee maqsuudkaa wanaagsan lagu helo ilaa bilkadibi been mooye si kale in lagu hela ay suuroobi weydo jaaza alkadib beentu waa bannaanaanays intu waa bannaanaanaysa uma in kaana taxsiilu dalika almaqsuudi mubaaxan kaana alkadibu mubaaxa intaa dabadeed hadduu noqdo taxsiilu dalika almaqsuudi maqsuudka ee xasilinta la xasilinayo la helayaa mubaaxan mid bannaan hadduu noqdo kaana alkadibu mubaaxa beentuna waxay noqonaysaa mid mubaaxoo bannaan buu noqonaysa yani layskana dayn karo lala iman karana labada dacan la siman yihiin aan kala doorroonayn wa in kaana waajiban haddii maqsuudkaasi uu yahay mid waajiba hadduu yahay shayga maqsuudka la rabaa ee been mooye wax kale aan lagu gaari karin hadduu noqdo mid waajib ah kaana alkadibu waajiba isagaa ku caddayn doona tusaalaha beentu markaa waa waajibaysaa waajib bay noqonaysa tusaale muxuu yahay faida ikhtafaa muslimun min daalimin hadduu ka dhuunto muslimun qof muslima ka dhuuntay min daalimin mid daalimuu ka dhuuntay yuriidu qatlah ama kaa daalimkii ha noqdo madax ama markaa qabqable kaleoo dee awood markaa haysta ha noqdee mid daalimuu ka dhuunta kaa daalimkoo yuriidu qatlahu doonaya inuu dilo aw akhda maalihi ama xoolihiisii inuu qaatuu rabaa wa akhfaa maalahu maalkiisiina waa qariyey wa su'ila insaanun canhu qof baa la weydiiyey yacnii og halkuu ku dhuumanaayo ama halkuu xoolaha ku qariyey inuu u sheegaa ma bannaana wajaba alkadibu biikhfaa'i waxaa waajibaya inuu been ku sheego qarintuu qarina oo inuu yidhaahdo waxaweyaan xoolahiisii markaa miyuu geliyey ama halkuu galay halkan soo ma gelin may ma gelin yacni meelushuu ku dhumanayo ii sheeg buu yidhi ma ogi inuu yidhaahdo ma garanaayo ama geestuu cararay geesaan ahayn inuu markaa waxa weeye ugu sheego si aanu geestii uga baadhin waxay ku noqonaysaa mid waajiba maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun waayo qofkan daalimka in loogu kaalmeeya ma bannaana walaa tacaawanu cala alismi walcudwaan wakada low kaana cindahu wadiica saasoo kale waxa ah haddii agtiisa ammaana ay ku sugan tahay wa araada daalimun akhdaha uuna doono shaksi daalimi inuu markaa wadiicadaa qaato ayuu doonayaa yacnii si kale kagama dhicin karo inuu been sheega mooyaane wajaba alkadibu biikhfaa'iha waxaa ku waajiba inuu ku been sheego qarintuu qarinayo hebel soxolomaad hayn soox kuma dhiiban may ima dhiiban yacnii haddaanu si kale uga daafici karayn wuu inuu u sheegaa uma bannaana waa inuu qariyaa khilaafkeeda inuu sheego waxay noqonaysaa mid laazim ku ah walaxwadu fii hada kullihi sida markaa dadaalka badan ee xalaal miiradka badan ee taa gudaheedana kullihi dhammaantii an yuwarriya inuu tawriyo sameeyo weeye oo uu la yimaado sarbeeb yacni markaa uu beentii kaga baxsanaya caddayd saasaa ixtiyaad badan oo xalaal miirad badan tawriyadu waxay tahay hadalkii marka si loo eego siduu qofku u fahmayo been bay noqonaysa siduu uga jeedana been maha siduu uga jeedana been maaha imaam axmed ibnu xambal ayaa marka isaga iyagoo jamaaca culamai la joogaan ayaa waxa la weydiiyo lagu yidhi hebel madinla joogaa markaasaa waxa weeye saaxib alimaam axmed baa wuxuu ku jawaabay ou yidhi halkan hebel ma joogo halkan hebel ma joogo halkan muxuu ka gurayaa gacantiisaanu saa u tilmaamaya qofkii wuxuu u fahmay inuu u jeedo meeshan kuma sugnaa waxaanu u jeeday gacantiisa gudihiisa inaanu de joogin ya yacni markaas tawriya weeye waa tawriyo marka sida ixtiyaadka badan ee xalaalmiridka badani waa tawriyada laakiin tawriyadii laazim ma ahee beenta cad wuu sheegi karaa waayo sababtu maxay tahay waxa dhici karta qofku tawriye inaan wada helin oo wixii kashifmaan qofka tawriyada inay kusoo wada dhicin wa macna tawriyati tawriyada macnaheedu an yaqsida bicibaarati maqsuudan saxiixan an yaqsida waa inuu uga qasto oo uga jeedo bicibaaratihi hadda markaysaga laxniyada shaa'ica waxaa kamida yaqsuda in la yidhaahdo saadka la gudo ya yacni khaliijkao kale markaysagaa de aad baa looga hadlaa yaqsuda in la yidhaahdo saadka la gudo ta noocaasi waa khalad waa yaqsida sida inoo qoran wey an yaqsida bicibaaratihi waa inuu uga jeedo cibaaradiis qasada yaqsidu qasdan waa ka camada waa yacmidu camdan wasnan wa macnan waa inuu cibaaradiisa uga qasdo maqsuudan wax la rabo oo saxiixan wanaagsan maqsuud wanaagsan inuuga jeedo laysa huwa kaadiban binisbati ilay oo aanu isagu ahayn mid been sheegaya marka loo eego isagu siduu uga jeeday wain kaana kaadiban fii daahiri lafdi haba noqdo mid been sheegaya sida lafdiga daahirkiisa ah iyo wa binisbati ilaa maa yafhamuhu lmukhaatab iyo nisbada wuxuu fahmaayo kan lala hadlayaa sida uu u fahmayo been waa noqonaysa laakiin maqsuudkiisa sida ah ee isagu uga jeedo been markaa ma noqon mayso walow taraka tawriyata wa atlaqa cibaarata alkadib hadduu tawriyada ka tago oo cibaarada beentaa u itlaaqo xaaladdaa uu cid ku badbaadinayo ama maal muslim uu ku badbaadinayo ama qof muslima uu ku badbaadinayo wax la mida ah. fa laysa bixaraamin fi hada alxaal marka xaaraan ma noqonayo xaaladda caynkaasa ma noqonayo xaaraan noqon maayo khulaasada uu sheikhu inoo tilmaamay waxay ku saabsan tahay yacni xaaladda ka fursan waa ay keensato qofku inuu been sheego way u bannaanaanaysaa maqsuud kastooo wanaagsan oo been mooye si kale aan lagu gaari karinna beentu waxay noqonaysaa mid jaa'isa haddii mafsado aad u badani ka imanayso runta haddii la sheego oo waxa weeye sida maslaxada badani ay tahay beenta in la sheego mafsado badani ka dhalanayso runsheegga ama muslim la dulminaayo ama la dilaayo ama xoolihiisii la dhacayo ayaa runtii ka dhalanaysa masalanoo kale cid daallimaa doonaysa inay disho kamana daafici kartid isagii baa dhuntay war ma aragtay meeluu ku dhuntay halkuu ku jiraa ma ku jiraa halkan gurigan iyo waxa la mid mida inuu yidhaahdo markaysaa maya ou ka qariyo waa waajib haddii kale dhib ka badan baa ka dhalanayso hadduu run iska sheego u yidhahdo dee halkanuu ku jiraa gala dee inuu ku caawiyey oo yani markaysa markaa waxaan yani sidii miskiinkii lagu dilay baa ka imanaysa ama xoolihiisi lagu dhacay si kale hadduu uga daafici karo ha laakiin haddaanu si kale uga daafici karin ila waxaaba dhici karta inay markaysa markaa xukuumad dulminaysa inay doonayso muxuu ka qaban karaana ma jiro inuu ka qariyo oo beenta u sheego ayaa markaa noqonaya mid waajiba noqonaya marka ashyaada qaarkood haddii shayga markaa ka dhalanaya waajib yahay waajib buu noqonaysa marna mubaax bay noqonaysa marna sunnay noqonaysa yacni marka waa sidaas laakiin asalku waa in beentu xaaraan tahay laakiin ashyaada aynu sheegayna waa mustasnayaad laga soo reebay haddaba markuu masalada sidaa u tilmaamay wuxuu sheegayaa oo kale tawriye hadduu samayn karo tawriyada waa maxay waa sarbeeb uu si uga jeedo sida daahirkee loo fahmayaana ay noqonayso been qasadkiisa siduu uga jeedo marka la eegana ayna been ahayn tawriya la yidhahdaa tawriyo ayaa la yidhaahdaa marka sida ixtiyaadka badan le waa inuu tawriyada sameeyo haddama aragta tawriyada waxaa ka mid oo kale maalan eh, ghaswatu badrin markay dhici doonto nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar waxaa ku soo baxay nin baa ku soo baxay reer miy ah ninkii bay waraysteen wuu u warramay yacni waxa weye maxamed iyo ciidankiisii inay madiine ka soo baxeen isagu garan maayo dee inuu maxamed ba la hadlay maxamed iyo abubakar wada socdo markii la war maxaad haysa wuxuu ihi saasaan maqlay maxamed iyo ciidankiisii inay ka soo baxeen maalilhiblaaye madiina safaradiina markaysa marka yani markaa xaggan ku soo beegnaayeen marka safarkii qureysheed cidda warka ii sheegaysay hadday run sheegayso waxaa ka dhalanaysa milhiblaaye ciidanka markiisa markaa maxamed iyo ciidankiisu joogaan yani safaradiina markiisa marka waxaan halkaas ayay markaa waxa mareen war noocaas u sheeg isu kay sheega buui abubakar wuxu uhi naxnu min maa annagu maa baanu markaa ka ahaanay maa dabeedna wuxuu is ihi waa qabiil maa la yidhahdo naxnu min maa dabeedna wuxuu is qabaaisha yamaaneed waa fara badan tahay waa qabiil aanad aqoono maa la yidhaahdo qiso kale miyay ahayd qisadii hijradan filaya nin baa markayse markaa waxaan yani ku soo baxay dabeedna u weydiiyey abubakar baan filaya inuu garanaayo ninkanna waa maxay dabeedna wuxuu waa rajulun yahdiini sabiil waa nin wadada igu hanuuninaya yani sabiilka wuxuu uga jeedaa sabiil alxaq siraat lmustaqiim isna wuxuu u fahmay nin dalyaqaana inuu yahay oo dee ariiqan yani markaa la maro maxsuuska ah ee xisiga ah ee xawaasta lagu arkayo inuu kaa ku hanuunino waayahay xadiiska tilmaamaya lam yakdib ibraahim ila alaaa kadabaat waxay culammadu ku xambaareen tawriyada laakiin kadabaat waxaa loogu itlaaqay sida cidii hadalka loo sheegay u fahmayse ya ibraahim ma been sheegin saddex beenood mooyaane culammadu waxay yidhahaan been xaqiiqiya ma ahayn waxay ahayd tawriya ya masalan innii saqiim buu yidhi anigu waa bukaa wuxuu u jeeday waan ka xanuunsanayaa waxaanaa ku sugan tihiin ama wuxuu u jeeday sa asqamu waan xanuunsan doonaa oo marbaa sifadu waxay u dhacdaa mustaqbalka inay u dhacayso innaka mayitun wa innahum mayituun waad dhiman doontaa baa looga jeeda ficlanba haddaad dhimatay lagama tilmaamay in loogama jeedo laakiin muraadku wuxuu ahaa waad dhiman doontaabuu markaysa marka ahaa mustaqbalka ayay marka u dhacaysa yani saas ayay marka u dhacaysay marka uu lahaa waxa weeyaan ukhtii iyadana waxaa uga jeeda ukhuwat ddiin laakiin ninkii gaalka ahaa ee boqorka ahaa wuxuu u fahmay walaalnimadii xagga nasabku u fahmay taasuu u fahmay wahaakada calaa kulli xaal tawriyadu markaa way bannaan tahay ha yeeshee culammadu waxay ka qabaan tawriyada mase itlaaqay u bannaan tahay mise markii xaaja keensatay bannaan tahay yani markaa dani keensato ahlucilmiga qaarkood way itlaaqeen laakiin sida fiicani waxay tahay markii qofku uu baahdo ama xaaja keensato ama wax la mida ee hadalkiisa inuu tawriye ka wada dhigo oo uu noqdo markaysagaa mid mar walba tawriye uun isticmaalaya ta noocaasi ma fiicni bay yidhaahdeen laakiin markii waxa weeyaan xaaja keensato oo uu baahdo xaalka caynkaasa tawriye waa isticmaali karaa laakiin si aan loogu toomin dee inuu markaysaga yahay been badane markaa yahay beenta dee iska sheeg sheega waa inaan markaysa markaa caadaysanin caadada qaalibkaa ka dhigan tawriyada laakiin mar markuu u baahdo waa samayn karaa inuu dhib ka baqay ama wax lamida mida ama wahaakada waxaa la yidhaha ibnu jawsi ayaa isagoo meel shiicadu ku badan tahay ahlu sunnana wax ka joogaan dad ka wacdinaya ayaa waxaa la weydiiyey abubakar iyo cali kee fadli badan keebaa fadli badan dabeedna wuxuu uhi waxaa fadli badan man ibnatuhu taxtahu kay inantiisu yacni hoostiisa ahaatay marka damaa'irtan xaggee loo kala celinayaa isagu wuxuu uga jeeday kuw inantiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qabay oo dee abubakar u dhacaysa waxayse u fahmeen shiicadii man ibnatuhu taxtahu man ibnatu nabiyi sala allahu alayh wasalam taxtahu oo cali ah oo inantii nebiga qabay waa tawriya damaa'irtii baa dee markaysa markaa sida iyo sidaba aqbalaysa isaguna sib uga jeeda iyaguna sibay yacni u fahmayeen marka wuxuu tilmaamayaa sida ixtiyaadka badan li ha ahaato tawriyadee laakiin way bannaan tahay in marka waxa weeye markaa beentii la sheego marka mafsado raajixo ah lagaga baxsanayo haddii tawriye keliya la shardiyo waxaa ka imanaysa haddii tawriye keliya la banneeyo dee dadka tawriyadu kuma soo wada xaadirayso marka waxaa ka iman karta in shaygii markaa yani markaa la garto waxan inay markaa aan sidaa looga jeedin oo intuu doondoonayo tawriyadii wixii la mida ayaa dee waxa dhici karta in wax laga fahmo adilada ayuu haddaba wax ka sheegaya wuxuu yidhi wastadala alculamaau bijawaazi alkadibi fi hada alxaali bixadiisi ummi kulsuumin radia allahu canha culammadu waxay daliishadeen beentu inay bannaan tahay fii hada alxaali xaaladan mafsado ka badan runta ka dhalanayso oo lagama maarmaan ay tahay been in la sheego si mafsadada raajixada looga badbaado ee xaalka noocaasa beentu inay bannaan tahay waxay u deliishadeen bixadiisi ummi kulsuum xadiiskii ummi kulsuum ayay u daliishadeen radia allahu canha xadiiska ummu kulsuum bay u deliishadeen annaha samicat rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam inay ka maqashay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ay ka maqashay yaquulu xaaluu odhanaayo laysa alkadaabu aladii yuslixu bayna annaas beenawaasku ma aha ka dadka dhexdooda islaaxiya ma aha dadka dhexdooda ka islaaxiya beenawaasku kaa maaha fayanmi khayran khayr buu ganayaa aw yaquulu khayran ama khayr buu odhanaya ama fayanmiya khayran aw yaquula khayra oo dabeedna markaa khayrna gana khayrna yidhaahda muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay haddii markaa la kordhigo waxay noqonaysaa yani waxa weeye markaa nafyiga in lagaga jawaabay bay noqonaysaa haddii kalena waxay noqonaysaa in marka waxa weeye isaga laga warramaayo leeyahay fahuwa yani markaa yanmi khayran aw yaquulu khayran yacni kaa dadka islaaxinaya khayr ayuu ganayaa ama khayr ayuu odhanaya fayanmi wuxuu ganayaa kaa dadka islaaxinaya khayran khayr buu ganayaa yani nisbaynaya oo cid u sheegaya cidna u nisbaynaya aw yaquulu khayra ama khayr buu odhanaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba ay isku waafaqeen zaada muslimun fii riwaayatin muslim wuxuu siyaadiyey oo riwaayo ku siyaadiyey werinuu soo warinaayo qaalat ummu kulsuum ummu kulsuum waxay tidhi walam asmachu ma maqal nabiga calayhi asalaatu wasalaam yurakhasu fii shayin mima yaquulu nnaasu ila fi alaas nabiga ma maqal calayhi salaatu wasalaam yurakhisu xaaluu ruqsaynaayo fii shayin shay u ruqsaynaayo shaygaasoo mima yaquulu nnaas waxay dadku odhanayaan ka mid ah waxay dadku odhanayaan ay innahu kadib dadku ay odhanayaan waa been ay odhanayaan ila fii alaa saddex marka arrin gudahood mooyaane tacnii waxay u qasdaysaa uga jeedaa alxarba dagaalka iyo walislaaxa bayna annaas dadka dhexdooda in la islaaxiyo wa xadiisa arajuli imra'atah iyo ninku waranka u waramaayo imra'atahu haweenaydiisa u waramaayo wa xadiisa almar'ati zawjaha iyo qofka dumari waranka ay u warramayso zawjaha ninkeeda ay u warramayso saddexdaa arrin waa ruqsayn jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ashyaada kale isagoo ruqseeya ma maqal bay tidhi ma maqal ayay tidhi marka ziyaadadan intan dambe muslim uu ziyaadinayo xoogaa kolley ruwaaddu waa isku khilaafeen oo waxaa loo soo wariyey ibnu shihaab isagoo hadalkiisii ah ayaa marka loo soo wariyey waxaana ka warinayaa yunus baa ka warinaya inuu zuhri saa yidhi marka qowlu zuhri ayaa markaa riwaayadaas ka dhigaysa laakiin muslim wuxuu u soo wariyey isagoo marfuuca marka rafci iyo waqfi baa laysugu khilaafay rafci iyo waqfi ayaa laysugu khilaafay laakiin culammada qaarkood waxay sheegeen inay markaa saxiixo tahay oo marfuucnimada saxiix ku tahay sababtuna waxay tahay cidda faraha badan leh ayaa rafcisay oo saddex marka waxa weeye yacni saddex raawi oo hiqaad ah ayaa marka waxaa saddexduba rafciyeen oo min kalaami ummi kulhuum inay nabiga saa ka sheegtay yacni u tilmaameen waa cabdulwahaab ibn abi bakrin iyo ibnu jurayj iyo saalix kaysan kaysaan iyo saalix ibnu kaysaan saddexdaasiba saasay u soo wariyeen yuunus oo keliya ayaa sida kale u wariyey yunus oo qudhaa sida kale u wariyey marka jamaca hiqaadii siday u wariyeen ayaa aqwa ah oo xoog badan weliba markaa yani albani markuu saddexdaaba sheegay wuxuu raaciyey yani ariiqyo kale oo shawaahidi inay jiraan yani marka ayuu markaa keenay oo marka waxa weeye shaahid marfuuca iyo shaahid mursala labaduna way sii ayidayaan marka sidaas aawadeed sidaa imaam muslim ba u saxiixiyey ayaa culammada markaa badankooda u saxiixinayaan saas aawadeed mudrajo ma aha riwaayadani mudrajo ma aha sida marka mucaasiriinta qaarkood ay sheegteen ee sawaabku waxay tahay inay marka waxa weeye yacni markaa sugan tahay oo um kalsuum inay sidan tidhi ay ka sugan tahay calaa haada waxay noqonaysaa saddexdaas inay ku bannaan tahay beentu sheekh albaanina wuxuu si mufasala uga hadlayaa silsilatu xadiis saxiixa mujalladka labaad raqamka xadiiska halkaasuu si mufasala uga hadlaya falyuraajac waa yahay xadiiskani wuxuu sheegayaa haddii waxa weeye dadka dhexdooda la islaaxinayo oo khayr iyo wanaag loo kala sheego oo laysugu soo dhowaynayo laysugu soo jiidaayo taas inaan dhibaata ku sugnayn inaan dhibaata ku sugnayn ayaa xadiiska laga qaadanaya masalan oo kale wixii ay iska sheegaan ama ay yidhaahdaane dadka si kala durkinaya loo kala sheegi maayo markaa la isu jiiday laakiin hadalkay yidhaahdeen waxa ugu wanaagsan ugu quruxda badan baa la soo naqlinaya waxna waa lagu dari karaa la doonaayo markayse markaa in eh, dhexdooda islaax lagaga dhaliyo waayo islaax waa shay markaysaga ah muhima oo aad iyo aad marka u muhima fasaadu daati lbayn hiya alxaaliq nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay dadka dhexdooda yani fasaadka ka dhex dhacaa waa tii xiiraysay baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam hiy alxaaliqa laa aqulu inaha taxriqu shacr walakin taxriqu diin odhan maayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam timahay xirtaa laakiin diinkay xirtaa baa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam diinka ayay xirtaa sidaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka fasaadu daati lbayn aad yo aad ayay markaa u xun tahay marka islaaxii waa ku bannaan tahay waxaa kaloo ku bannaan tahay dagaalkii oo xarbigii dagaalkii cadowga lala dagaalamayay cadowkii gaalaad in marka waxaa beenta la sheego xaaladda noocaas ah iyadana marka waxa waa bannaan tahay yacni ciidamadii niyadda loogu dhisaayo yani marka ama waxa weeye cadowgii lagaga badbaadayo ama wax la mida cala sabiili mithaal ghaswatu badrin markii ay dhici doonto xudayfat bnulyamaan iyo aabbihii xusayl ayaa isa soo raacay waxay doonayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inay u tagaan oo dagaalkan dhici doona ay ka qayb galaan gaaladii qureysheed baa qabatay xadiisku muslim baa saxiixa ku soo wariyey gaaladii qureysheed markay heleen oo ay qabteen ayay waxay yidhahaan waxaa ku socotaan muxamed oo waxaad doonaysaan dagaalkan inaa la soo gaashaan qabataan oo ka soo dagaalantaan maa rabtaan waxay yidhaaheen maya ma rabno waxaanu doonaynaa madiine inaanu qabanno aanu doonaynaa ya markaasaa waxay ka qaadeen cahdullaahi wa miisaaquh ballankii ilaahay iyo miisaaqiisii waxay kaga qaadeen inaanay markaa dagaalkan ka soo qaybgelin waa dagaalkan beder ee hadda dhici doona inay ka soo qayb gelin oo safkaa soo gelin madiine qabtaan baa laga qaada waa mareen ballankii markii ay nimankii sii daayeen bay socdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo bay u tageen qisadii bay u sheegeen ay yidhahdeen nimankaasi gaaladaabadna qabtay saaya saasaan ku nidhi ballan saasay naga qaaday nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam insarifa nafii lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim iska laabta buuhi iska tagoo madiine qabta hadda ciidan waa loo baahan yahay tirada muslimiintu waa yarayd marka tiro ahaan la eegaayo aan tayada la eegin tiradu waa yaray cadowguna waa fara badnaa saddex laab saddex jibaar buu ahaa ciddan damballan ka qaadaysa dagaalkan inaynay soo gelin oo la soo gaashaan qaban waa gaaladii cadawyada ilaahay ahaa iyo cadawyada rasuulkiisa iyo mu'miniintaba macnaha hadalkoodu wuxuu u dhacayaa annagu aan la dagaalanay idinku dagaalkan ha soo gelina ballankaa qaada inay ballankan u galaanna dee xaaladdan waa iskaga khasbanaayeen illa cadowga baa gacanta ku hayeen ballankiina waa u mareen innaga waxaynu usoo degdegi lahayd dee in la ballankaasi waa shartun laysa fi kitaab illaahi oo baatil weeye oo la oofin maayo innaga saasaynu usoo degdegaysa soo ma ya laakiin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam insarifa iska laabto madiine qabta ballankoodana waa u oofinaynaa nafyi lahum bicahdihim ballankoodana waa u oofinaynaa wanastaciinu allaha calayhim dagaalkoodana allah baan u kaashanaynaa ya si aan inaba loogu odhan yacni ballan bay buriyeen marka markay yidhaahdeen eh, maya maxamed iyo lama soo gaashaan qabanayno ee eh, madiinaannu ku soconaa waa nooca kadibkii ku bannaanaa eh, yani dagaalka ku bannaanaa noocaasuu gelay culamada qaarkood saddexdan waxay ku xambaareen in saddexba tawriye looga jeedo laakiin culamada qaar waxay leeyihiin dee tawriyadu ashyaa kaleba waa ku banaanaan karta haddii baahiye keensatee kuma gaaraha saddexdan ila tawriyadu been xaqiiqiya maaha inuu qofkii macno kale uga jeedo been dhaba ma aha yacnii lilxaajay ku bannaanaan kartaa kumana khaas saddexdan marka waxa weeye inay tahay kadibka ama beenta xaqiiqiga inay tahay baa laga tilmaamaya waana marka laga fursan waayo dee in caado laga dhiganaya maaha hadduu masalan markaysagaa ninku warka uu yacnii u sheegayo haweenaydiisa ama oridiisa u sheegayo dee been cad iska dhigdhigo mar walba uu fashilmaya dee waxaa la odhanaya dee waa beentaadii yani weeye been bay ku baranaysaa mugta ya laakiin xaalad dee adag oo markaysaa mar dee waxa weeye yani la soo dariday oo naadira ya inuu markaa waxaweyn yani markaa eh, lagaga baxo ayuunbaa lagu xambaaraya taasaa lagu xambaaraya culamada qaarkood oo yidhi tawriye weeyaanna waa jirtaa oo dee markaa sidaa ka dhigay laakiin cala kulli xaal xaalaadka laga fursan waayo in markayse markaa la sheegi karo ayaa laga qaadanayaa waayahay baabka laba boqol iyo labiyo lixdan baabulxasi cala tasabuti fi ma yaquuluhu wayaxkiih ay baabu dikri lxasi boorinta sheegista la sheegaayo u baab yahay la boorinaayo oo la tirtirsinaayo cala tasabuti hubsadka la yska hubsado fii ma yaquuluhu qofku wuxuu odhanayo wuxuu odhanayo inuu iska hubsado oo tasabut sameeyo wayaxkiihi uuna ka xikaayoonayo oo markaa cid uga warramayo ama uga qasoona waxa uu sheegayo waa inuu iska hubsadaa khaasatan wararka aan la hubin waa inuu markaa tasabutka sameeya in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu fatasabbatuu hadduu faasiq war idinla yimaado oo war idiin keeno iska hubsada laba qira'a aayadda la akhriyey fatabayanuu iyo fatasabbatuu marka tasabutkii iyo tabayunkii ayaa la amraya ciddaan marka lagu kalsoonayn warkay sheegaan in marka waxawayan yani layska hubsado aan lagu warramin wixii la maqlaba lama yidhaahdo lama wariyo wax walba lama sheego qaal allahu tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm allah wuxuu yidhi ha raacin waxaan cilmi kugu sugnayn waxaan cilmi kugu sugnayn ha raacin oo ha odhan ha raacin oo ha samayn ha raacin oo ha ictiqaadin inta mid walba soo gelis xagga qowlka xagga camalka xagga ictiqaadka wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid maa yalfidu kuma lafdiyo kuma dhawaaqo min qowlin odhaah ilaa ladayhi agtiisa inuu ku sugan yahay mooyaane raqiibun mid ilaaliya oo catiidun xaadir ah yacni markaa mid joogo ah oo xaadir ah oo raqiib ah oo ilaaliyo ah inuu agtiisa ku yahay mooyaane yacni laba malag baa ilaalinaya oo camalkiisa qoraya oo wuxuu ku dhawaaqay qoray labada malag mid walba sifadiisu waxay tahay inuu raqiibna yahay catiidna yahay catiid waa bimacnaa xaadir raqiibna waa bimacnaa xaafi ama xafiid xadiiska kun iyo shan boqol iyo shan iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo sideed iyo lixdan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama qaal kafaa bilmar'i kadiban an yuxadisa bikuli ma samic nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi kafaa bilmar'i kadiban qofka waxa ugu filan been waxa ugu filan an yuxadisa bikulli maa samic inuu ku waramo bikulli maa kii dhammaantii samica uu maqlay inuu ku warramaa ayaa been ugu filan rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa waxaad maqashaba waa inaanad ku waramin waxaa soo gelaysa xagga markaa cilmiga diiniga hadday tahay iyo xagga akhbaarta dadka iyo wararka hadday tahay mid walba masalan cid aanaad ku kalsoonayn baa kuu sheegtay yacni masalo dee ha iskaga warramino ha iska sheegin shaygii lagu yidhahdo xadiis weeyaba adigaan hubsanin ha iska odhan waa xadiis ya intaad iskala sara kacdo inaad tidhahdo qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam dee inaad nebigii ka been sheegtaa ka imanaysa ila waxaanad hubin ayaad ka sheegtay akhbaaraha dadka iyo wararka dadku ay sheegayaan saasaa lahaa haddaad iska tidhaahdo wax walba waxaa ka imanaysa waxyaalo beena inaad sheegto waxyaalo beena inaad sheegto ayaa ka imanaysa taasina waa iska badan tahay oo casrigan aad iyo aad bay u badantahy yacni cid walba markaysa markaa waxbaan inay wax iska sheegaan dadka qaarna iskaga sii warramaan wax walba marka waa in la sameeyaa tahabbut waa in la iska hubsadaa yacni waxa weeyaan aan markaa lagu xikaayoon wax walba la sheegin wax walba la werin wax walba aan la sii dadka la gaadhsiinin kafaa bilmari kadiban an yuxadita bikulli ma samic marka wuxuu noqonayaa warka uu soo naqliyey ee beenta ah in isagana beentii loo nisbeeyo layahay waa kaadib saa iyo sheegay waayahay yahay qisay sheegaan soomaalidu ay yidhaahdaan ninbaa yani weligii been lagu qaban markaasaa qaar baa waxay yidhaahdeen waa ninkan aan beenba sheegin waa maxay waa in maanta markaysaga been lagaga yeedhsiiyaa markaasaa dabeedna waxaa loo sameeyey yacni khidad la doonayo inuu markaysaa markaa ku dhaco dabinka markaasala dibi baa la qalaya dibigii baa lasoo qabtay waa lasoo xidhay midiyihii baa lasoo qaatay orada qoladaa u tago waxaad u sheegtaa dibi baa la qalayaa ku dheh ya waxaa la doonayaa markaysaa beenta maanta in lagu sugaa la doonaya hadda ka war markuu tegay oo qoladii xaggiisa qabtay baa dibigii la iska sii daayay qoladiibuu u tegey dabeedna wuxuu dibi baa la qalayaabaa lalahaa war miyaa lalahaa mise waa laqalaye wax la qalayo ma arkayn buui wax laqalayo ma arkayn laakiin waxa lalahaa dibi baa la laqalaya tiina sidiibu kaga baxsadaa layidhi xadiidka kun iyo shan boqol iyo lix iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo sagaal iyo lixdan wa can samurata radia allahu canh qaala qaala rasul ulahi sala allahu aleyh wasalam man xadaa canii bixadiisin yara anahu kadibun fahuwa axad lkaadibiin yura iyo yara iyo axad lkaadibiin iyo axad lkaadibayn intaba waa loo dabdiyaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa samura ka sheegay inuu yidhi man xaddatha ku kastoo sheega oo ku warrama cannii aniga xaggayga iga sheega bixadiisin xadiis yacni markaa ku warramo iga sheega xadiiskaasoo yaraa uu og yahay annahu kadibun inuu been yahay uu og yahay ama yura yacni markaa la og yahay cinda ahli ilcilmi annahu kadib inuu been yahay la og yahay ama yura la malaynaayo inuu kadib yahay fa huwa axad alkaadibiin beenawaasiyada waa mid ka mid a alkaadibiin iyo alkaadibayn alkaadibayn haddii la yidhaahdo waa tasniya waa muhanna oo waxay noqonaysaa marka labada beenawaas mid ka mida wey kii beenta markii hore keenay iyo kii naqliyey waa labada beenawaas axad alkaadibiin marka la yidhahdana beenawaasyada mid ka mida wey muslim fii muqadimati saxiixi muslim ayaa kusoo wariyey muqadimada saxiixiisa kusoo wariyey marka muslim sulbu saxiix xadiiskan kuma warin laakiin muqadimada saxiixuu ku wariyey laba sanadoo kala duwan ayuu ku wariyey bacdu ahlicilmi waa cileeyeen oo mutaqadimiintii qaarkood waa cileeyeen abu zurca eh, waa cileeyey xadiiska laakiin badanka culammadu waa calaa kulli xaal waa quweeyaan waxay culammadu yidhaahdaan eh, hadduu marka xadiisku muqadimada ku yaallo waa la qaydaa muqadimada muslim hadduu ku yimaado rawahu muslim oo lama yidhaahdo waxa la rawahu muslim fi lmuqadima ama fi muqadimati saxiixi muslim baa ku soo wariyey muqadimadii saxiixiisa sababtuna waxay too loo qaydayaa shardiga uu muslim u dhigay sulbu saxiix saxiixa laftiisa u dhigay iyo muqadimada shardiga u dhigay waa kala duwanta marka waxa uu shardiyey sulbu saxiix muqadimada uma shardin sidaas aawadeed ayaa loo qaydaa o laha rawahu muslim fi lmuqadima ama fi muqadimati saxiixi alxaafid ibnu xajar oo kale isagu eh, marka uu ka hadlaayo rumuusta ka hadlayo muq iyo miim ayuu kala qoraa muslim hadduu ku soo wariyo eh, sulbu saxiix saxiixa laftiisa gudihiisa miim keliya ayuu ramzi uga dhigaa hadduu muqadimada ku soo wariyana miim iyo qaaf wada socda waxay noqonaysaa muslim baa ku soo wariyey fi muqadimati saxiix ama fi lmuqadima saasay udhacaysa marka haddii mawdic kale aanu ku soo warin ay tahay muqadimadu inuu ku soo wariyey waa in la qaydaa lakiin hadduu laba mawdic ku soo wariyey meelna sulbu saxiix meelna muqadimada iyadu markiisa markaa waa waxba dhibi kuma sugna ilaaqa xadiikan wuxuu tilmaamayaa axaadiista nebiga laga sheegayo calayhi salaatu wasalaam in loo hubsado oo shay marka aan la ogeyn yani inuu saxiix yahay ama haabit yahay aan la iska sheegin axaadiista waxay u qaybsamaan axaadiista qofku garanaayo inay marka sugan yihiin ama ahlucilmigu ay sheegeen inuu sugan yahay iyo axaadiisu garanaayo inayna sugnayn ama daciif yihiin ama marka waxa weeye marka ayna sugnayn iyo axaadiisu ka shakisan yaho midna aanu ku garanayn hadday sugnaansho tahay iyo hadday sugnaansho la'aan tahay mid walba mid walba marka axaadiista uu og yahay inay sugan tahay waa inuu wariyaa sheegaa liyuballiq ashaahidu minkum alghaa'ib kiinna joogaa kiinna maqan ha gaadhsiiye waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam axaadiista uu garanaayo inay sugnayn ama been tahay ama mawduuc tahay ama daciif jiddan tahay ama daciif ay tahay waa inaanu markaysa markaa sheegin weliba haddii markaa waxaan yani mawduuc ay tahay ama ay been tahay culammadu waxay laa yajuusu dikru ila maca bayaani wadci in la sheegaa ma banaana iyadoo mawduucnimadiisa la caddaynayo mooyaane si kale in loo sheegaa ma banaano si kale in loo sheegaa ma bannaana xalaal ma aha dikrigiis mooyaane iyadoo la caddaynayo in mawduuc yahay axaadiista daciifka ah ee dacfigoodu aanu darnayn culammadu in badanoo ka midi waa tasaahulaan fii baabi alfadaa'il waxyaalaha fadaaisha ku saabsan haddii dacfigu aanu darnayn shuruud bay markaa u dhigaan laakiin marka lafteeda in la jasmiyo waa diidayaan culammadu oo la yidhaha nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa culamada le waa la iska istinaasaya oo shuruudaha udhigaya oo yani sheegaya inuu asal caama soo gudagelaayo inaan dacfigiisu shadiid ahayn anlaa yactaqida cinda alcamali bihi hubuutahu yani shuruudda noocaasoo kale ay udhigaan marka in la jasmiyo layaha nebigaa yidhi ta noocaasi lafteed ma banaana ma banaana bacdi waxay dhahaan siiqa tamriida waa in lagu sheegaa la yurwaa can inabiyi ama yuxkaa canhu nebiga waxaa laga sheegay waxaa laga soo wariyey ya yudkaru canhu dukira canhu anahu qaala kada wa kada laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen isilaaxa noocaasa dadka badankoodu garan maayaan fariga udhexeeya maxaa siiqatu tamrid iyo siiqatuljasmi udhexeeya akar naas laa yacrifuun ya dadka badankoodu ma garanayaan saas aawadeed ayaynay farqi u samaynaynin haalibka dadka maqlaya inuu markaa siiqa tamriida lagu sheego ama hayru siiqa laga dhigo dukira ama ruwiya ama xukiya iyo in siiqo jasmiya lagu sheego waxay ka qabsanayaan yani nebiga calayhi salaatu wasalaam saa yidhi bes intaasun bay ka qabsanayaan dadka qaarkoodna dee sanadkani macnaha uu ku saabsan yahayba garan maayo wadaad bay ka sheegayeen darsi dhigaya inuu yidhi intaan ragga carabtaa soo akrinayo nebiga agtiisa igu sii suga ragga carabtaa intaan soo arinayo ya xadaanii fulaan can fulaan ya intaan soo nebiga agtiisa wa qaala rasuulu lahi sala la ala halkaa igu suga buuhi anaa intaa iska soo arinaya calaa kulli xaal wixii laga shakiyo ama aan la hubin wayna nabiga laga sheegin calayhi salaatu wasalaam laga gaabsadaa sidaas aawoodee ahlucilmiga waxay samayn jireen culammadii hore ee markiisa axaadiista warin jirtay haddii waxa weeye shaksi xadiis ay ka wariyaan oo shaksiga axaadiistiisa xadiis ka mid ay ka shakiyeen bimacnaa boqol xadiis xadiis ka mid ay ka shakiyey xadiiskii buu ka garan waayey boqolkiiba waa ka tegi jiray si aanu uga sheegin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaanu hubin isku qabtay xadiisku makan buu ahaa yani wax ku sugnaayeen mise ka mise ka mise ka intaba waa inu markaa waxbaan jaaniban iska dhigaa jumlo xadiis ka miduu ka shakiyey waa ka reebi jiray inta hubo ayuu sheegi jiray haakada markaa saas aawadeed haddaanu xadiisku labada saxiix ku oolin waa in la eegaa culammadu ma sugeen oo xadiiskani xadiis ay saabit ay culammadu yidhahdeen waa saxiix ama waa xasan ma yahay mise maaha taas waa in marka waxba leedahay haddii qofku aanu ogayn culammada wax sugay waa inaanu marka waxba yani markaa werin ya waa inaanu werin inuu ka gaabsadaa xadiidka kun iyo shan boqol iyo toddobiyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo toddobaatan wa asmaa radia allahu canha ana imra'atan qaalat ya rasuula allah asmaa waxay sheegtay allah raalliha ka ahaadee ana imra'ata in qof dumari qaalat ay tidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina liya daratan waxay ii sugnaatay gabadh dangala ah yacnii gabadh layla qabo faal calaya junaaxun in tashabbactu min zawjii hayra aladii yuctiinii miyaa dembi korkayga ku sugan yahay in tashabbactu haddaan isku dhergiyo min zawjii xagga ninkayga aan iskaga dhergiyo bimacnaa muujisto inaan ku dheregsanahay oo kale waxaanu isiin hayra aladii yuctiinii wuxuu isiiyey waxaan ahayn inaan iska dhigdhigo waxaanu isiin mid isiiyey ya oo aan markaa sheegto yani inuu marka waxa weeye yani masalan oo kale yani waxa iyo waxaasoo kale inuu ii sameeyo waxaanu ii samayn ama aniga inuu iu jacayl badan yahi oo kale iyo wax la mida isagaan ii jacayl badnayn haakada faqala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam almutashabicu bima lam yucta ka laabisi sawbay almutashabbicu ka isku dherginaya bimacnaa muujidsanaya waxaan ku sugnayn iyo fadiilo aanu helin isku qurxinaya ee isku dherginaya yacni beenbeen u sheeganayo in waxaa ku dheragsan yahay bimacnaa haysto ama ku sifaysan yahay bimaa lam yucta waxaan la siin ka laabisi zuurin ka laabisi thawbay dii zuurin baa macnuhu dhacaya laba maroo been u saaxiiba mid xidhanoo kalu ka dhigan yihi ka laabisi sawbay zuurin ay zuurin laba maroo been u saaxiiba mid xidhayoo kaluu ka dhigan yihi muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim isku waafaqay almutashabbicu huwa aladii yudhiru shibca mutashabbicu waa ka muujisanaya ee dheragga muujisanaya walaysa bishabcaan mid dheragsanna aan ahayn wa macnaha huna macnaheedu halkan wuxuu yahay annahu yudhiru annahu xasala lahu fadiila wuxuu muujinayaa inay fadiila u sugan tahay walaysad xaasila fadiiladaasna mid sugan aynay ahayn walaabisay sawbay zuurin laba maro been u saaxiiba ka xidhay zuurin ay dii zuurin been u saaxiiba huwa aladii yusawiru cala annaas waa ka dadka u been sheegaya wuxuu ugu been sheegaya bian yatazayaa biziyi ahli الzuhdi aw alcilmi aw asarwa wuxuu ugu been sheegaya bian yatazayaa inuu isku qurxiyo biziyi ahli zuhdi kuwa zuhdiga u saaxiibka ah ee dharkoodo kale yani markaa inuu eh, ka dhar yeeshoo kale iska yeelyeelo inuu xidhan yahay oo kale yatazaya waa tafacul min aziyi waxaa laga tilmaamayaa yani dharkaasu marka waxa weeye mid xidhan oo kale iska dhigaya yani fadiilo aanu haysan oo kale ayuu iska dhigayaa miday ku sugantah bian yatazaya waa inuu markaa isku eh, ka zayi yeeshoo kale takallufan biziyi ahli zuhdi dadka zuhdiga u saaxiibkaa dharkoodao kale si loo moodo inuu zaahid yahay aw ilcilmi ama dadka cilmiga u saaxiibkaa dharkoodao kale aw ilfarwati ama dadka haninimada u saaxiibka akhniyada ah isagoo faqiiroo aad u xaragoodaa dharka akhniyadu xidhaanoo kale u xidhaa si loo moodo inuu hani yahay liyaqhtara bihi nnaas si ay dadku markaa ugu kedsoomaan walaysa huwa bitilka sifa sifadaana kuma sugna isagoo odayaa buu marka wuxuu iska dhigayaa dhallinyaro inuu yahay oo markaasu waxa weeye marka ciradii madoobeynaya ya ciradii ayuu madoobeynaya si loo moodo nin dhallinyar inuu yahay si loo moodo kale walaysa huwa bitilka sifa wuxuu iska dhigaya inuu caalim yahay oo kale isagaan marka ahayn waqiila qiila hayra dalik saasaan ahayna waa la yidhi wallahu aclam wuxuu marka xadiidkani sheegayaa beenta xataa waxa weeye inuu waxyaalaha yar ee ku saabsan inuu qofkii marka waxaan yani muujisto wax in la siiyey iyadaan la siin inay soo gelayso markaa beentii inay soo gelayso ay mamnuuc noqonayso ya masalano kale waxaa lagu yihi ni qaraabadiina iskuma fiicnin war xaggaanaan iska fiicnin waxay waxay waxaasaa bay siiyey mana siinba soo gelayso almutashabbicu bimaa lam yucta ka laabisi sawbay zuhuri soo gelaysa noocaas ayay markaa soo gelaysa marka calaa kulli xaal sifo aan ku sugnayn qofku inuu iska yeelyeelo mid ay ku sugan tahay waxay noqonaysaa noocaasay soo gelaysa sifadiina waxa weeye marka uu isku qurxinayeena xaqiiqa ma man tasaya bima laysa fiihi fadaxathu shawaahid limtixaan kii isku qurxiya oo bimacnaa inuu xidhan yahay iska yeela waxaan ku sugnayn ah, man iddacana usoo naqliya man iddacaa bima laysa fiihi fadaxathu shawaahid limtixaan kii sheegta waxaan markaa ku sugnayn yani imtixaanka dalaa'ishiisa ayaa fadeexadinaya hadduu masalan yidhaahdo de waxaan ahay kitaab hebel baan xafidsan oo korka ka haya haddii la weydweydiiyo markaysa intaasoo meelood laga su-aalo waxaa la garanayaa dee inaanu xafidsanayn baa la garanaya hadduu yidhaahdo de waxa weeye marka cilmiga noocaasaan marka waxa weeye baxar ku ahay baxar dee in yarbu ku kashifmi karaa in yarbu ku fadeexadoobi karaa haakada calaa kulli xaal fadiilo aan ku sugnayn qofku inuu sheegto bilisaan alxaal aw bilisaan alqaal ama odhaah ku sheegto oo carabka ka odhanaayo ama muuqaalkiisa uu isu muujiyey saasoo kale inuu yahay waxay soo gelaysaa noocan bay soo gelaysaa ka laabisi thawbay zuur baabu bayaani khiladi taxriimi shahadati zuur baabka laba boqol iyo saddex iyo lixdan baabu bayaani khiladi markhaati beenaaluhu xaaraannimada ay xaaraan tahay inay adag tahay adaygay adag tahay caddaynteedu u baab yahay yacani shahaadata zuurku adag inay tahay caddaynta la caddaynaayo ayuu u baab yahay qaala allahu allah waxa uu yidhi wajtanibuu qawla azuur ka dheeraada oo iska ilaaliya qowla zuuri hadalka beenta ah ee baatilkaa ka fogaadoo iska ilaaliya wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm aan raacin waxaan cilmi kugu sugnayn wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid maa yalfidu kuma dhawaaqo min qawlin odhah kuma dhawaaqo ilaa ladayhi inay agtiisa ku sugan tahay mooyaane raqiibun mid ilaaliyaa ku sugan yahay catiidun mid xaadir oo joogaa ku sugan yahay mooyaane yacnii malaa'ig ilaalinaysa oo joogta oo wuxuu yidhaahdaba qoraysa ayaa agtiisa ku sugan marka hadalkiisa waa inuu u waa inuu hubsadaa wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi ina rabbaka labilmirsaad yacnii rabbigaa labilmirsaad ilaalinuu addoommada camalkooda ilaalinaya ayuu ku sugan yahay khayr iyo sharba waxay samaynayaan waa ilaalinayaa waana ka abaalmarinaya marka dee ciddii shar la imanaysa waxaa ugu jira tahdiid nooc hanjabaad ah camalkiinna allah baa ilaalinaaya oo wixii xumaana la timaadaanna idinka abaalmarinaya mirsaadka waxaa loo isticmaalaa cadowga cid markaa meel u gasha ayaa loo isticmaala ya la yidhaahdaa marka alcaduw bilmirsaad yani meel buu idinka ilaashanaya cadowga oo yani marka waxa weeye idinku jira ina rabbaka labilmirsaad yani yarsudu acmaala alcibaad acmaashii addoommadu allah ilaalinaya waana ka jesaynaya waa ka abaalmarinaya wa tacaala allah waxauu yidhi waaladiina laa yashhaduuna azuur markii addoommada mu'miniinta cibaadu raxmaanka la ammaanay sifooyinka lagu sifeeyey waxaa ka mid ahaa siddeeddii sifo yacni markaa siddeeddii gooree alladiina alladiina la soo celinayey laa yashhaduuna zuur waa kuwii markaa aan xaadiraynin baatilka aan xaadirayn ama beenta aan xaadirayn azuur asal ahaan waxaa la yidhahdaa beenta ayaa la yidhahdaa culamada qaarkood baatilkao dhanna waa ku fasireen markaa sidaas aawoodee markhaati beenaalihii in laga markhaati kaco ma ah ahlucilmiga qaar waxay u fasireen azuura nasculkhaafid inay tahay laa yashhaduuna azuura ay bizuuri been waa kuwaan markhaati furay oo min ashuhuud iyo min ashahaada shuhuudka waa xuduurka ya yani waxa waa kuwaan xaadiraynin baatilka ama beenta waa sida markaysaga taabiciinta qaarkood ay ku fasireen sida mujaahid wakhayru yani acyaad almushrikiin ciidaha gaalada waa kuwaan ka qaybgelayn oo xaadirayn ama bacdi kaleoo salafka ka mid ah ay yidhahdeen laa yaxduruuna majaalis allahwi majaalista laqwi oo kale may xaadirayn culamada qaar oo shahaado u fasirayna waa jiraan waa kuwan ka markhaati kacayn yani markaa beenta iyo markhaati beenaalaha intuba calaa kulli xaal waa soo gelaysa hala diidaya intaba markhaati beenaaluhuna dee waa dembigiisu aad buu u yahay xadiiskan soo socdaa inoo sii caddaynaya xadiiska kun iyo shan boqol iyo sideed iyo konton dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan boqol iyo koob iyo toddobaatan wa can abi bakrata radia allahu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam alaa unabi'ukum biakbar alkabaa'ir abi bakra waxa uu yidhi nufayc ibnuxaaris rasuulku waxauu yihi sala allahu aleyh wasalam alaa unabi'ukum ma idinka warrama biakbar alkabaa'ir dembiyada waaweyn kuwa ugu weynida badan qulna bala ya rasuul allah waxaanu nidhi ha rasuulki ilaahay u nooga warran qaala alshraaku billahi wa cuquuqu lwaalidayn wuxuu yihi waa alshraaku billaah waa in allah wax lala wadaajiyo oo loo shariig yeelo wa cuquuqu lwaalidayn iyo labada waalid in waalidinkaar lagu noqdo wa kaana muttaki'an fajalas wuxuu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid dangeega ayuu ahaa ama suxulku marka waxa yani ku tiirsano fajalasa waa soo sara fadhiista suxulkiisa mid markaa nebigu yani ku tiirsan buu ahaa itikaa fajalasa waa soo sara fadhiista marka waxaa ka muuqata markii hore inuu sara fadhiyin bacdi culammada ka mid ah itikaa axaadiis kale ku fasiray xadiiskan aan ahayn laa aakulu muttaki'an ay mutarabican yani axaadiis kale bacdu ahlilcilmi baa itikaasaa ku fasira marka xadiiskani wuxuu daahir isagu ku yahay in waxaweye fadhi marka aanu ahayn itikaan ka duwanaa marka waa inuu suxulkiisa cuskanaa wa kaana muttakian wuxuu ahaa mid marka waxaweeye yani suxulkiisa ku tiirsanoo cuskan buu ahaa fajalasa waa sara fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam faqaala waxa uu yidhi alaa wa qowlu zuur iyo hadalka beenta alaa waa xarfu tambiih hooyaay ama baraarugaay wa qowlu zuur iyo hadalka beenta wa shahaadatu zuur iyo markhaatiga beenta fama zaala yukariruha kama bixin nebigu calayhi salaatu wasalaam ee waa aha yukariruha mid celcelinaaya oo hadalkaa ku celcelinaya alaa wa qowlu zuur wa shahaadatu zuur xataa qulnaa ilaa aanu nidhi laytow sakat alla muu iska aamuso ama jeclaan lahaynaa inuu iska aamuso yani taasna waxay ka yidhahdeen xagga nafsadooda iska yidhaahdeen sida xaalka laga garanayo muttafaqun calayhi marka hore waxaa yani haaliba hadii qowl la itlaaqo aan la qaydin inay ku dhacayso qowlka soo baxee marka la maqlo qowlka lagu hadle lagu dhawaaqo laakiin eh, dee haddii la qaydo waa ka duwanti eh, qariinatulxaalka haddii laga garanaayo in marka afka ayna kaga dhawaaqina iyaduna waxa weeye waa qariib waxay noqonaysaa iyaduna marka in la ilxaaqiyo xadiiskan wuxuu tilmaamayaa dembiyada waaweyn waxa ugu weynaanshaha badani marka hore waa koow waa gaalnimada marka taa laga yimaado waa waalidinkaarnimada in waalidkii labada waalid mid ahaan ama aabbe noqda ama hooyaha noqdee in waalidinkaar lagu noqdo in waalidinkaar lagu noqdo weliba hooyada sii xaq weyn hooyada ayaa sii xaq weyn cuquuquna wuxuu noqonayaa wax kastoo waalidka kaga cadhaysiinaya yani oo curfan la yaqaano shaygaasoo kale in laga cadhoodo inuu kula kaco ama dhibaatayn ama wax la mida ya xadd lcuquuqi maa yuhayiju lghadab curfan liummin kana daka aw liab sida naadimkiiba uu yidhi isagoo sheegaya tacriifka cuquuqa wax kastoo cadhada kiciyaa la yidhaahdaa curfi ahaan oo curfi ahaan loo yaqaano waxaasoo kale in laga cadhoodo waaridkii haddii lagula kaco ya xadd lcuquuqi waa tacriifkaa loo jeeda maa yuhayiju lghadab curfan liummin kana daka aw liab ama aabbe ama hooyaha lagula kacee wax kastoo caadatan curfiga loo yaqaano alcurfu muxakam ya wa amur bilcurfi qaacidaduna waxay tahay alcurfu muxakam curfigaa xakam laga dhiga ashyaa badan xadkooda waxaa loola noqonaya curfigaa loola noqonaya maxaa curfiga lagu yaqaanaa marka wixii cadhada kicinaaya oo curfi ahaan la yaqaano waxaasoo kale in laga cadhoodo ama aabbe ama hooyo kii la doonaha lagula kaceeyo cuquuq bay noqonaysaa ficil ha noqdo ama odha ha noqdo ya yani siduu doona ha noqdo ya marka xataa culammadu waxay ku dareen waxaad karaahiyaysanayso waalidku hadduu kugu yidhaahdo oo deedna si cadro leh aad u eegto indhaha markaysa markaa aad ka dusiso sida indhaha wax ka dusinayoo kale hadda muu hadlin laakiin si karoox iyo cada ku jirto kal u waxay soo gelaysaa bay cuquuqa culimmadu culamadu waxay yidhahdeen cuquuqay soo gelaysa waalid ka midta ya ixdaadu nadar lilwaalidayn waa min alcuquuq waayahay karooxa iyo gacanku sayrka iyo ashyaadaas waxa weye iyadu markaa dee waa iska cadda falaa taqul lahuma uffin taabiciinta qaar maxay ku fasireen gacmaha ku saydi cadaa miyuha marka waxa weeye calaa kulli xaal wax kastoo waalid ku dhibsanayo in lagula kaco waxay noqonaysaa waalidinkaarnimadii ay soo gelaysa waalidinkaarnimadii ayay soo gelaysa marka cuquuqul waalideynku waa dembi kabaa'iro weyn weeye shayga saddexada ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan beenta ama markhaati beenaalaha marka beenta iyo markhaati beenaalaha mid walba waa in laga fogaada la layska ilaaliyaa haddaba tahwiil nabigu aad buu u weyneeyey yacni markaa markhaati beenaalihii iyo beentii wuxuu ku sameeyey yani marka taqliid ficli ah iyo mid qawli ah xagga odhahdii xagga ficilka waa ka adkeeyey xagga ficilka wuxuu ka adkeeyey qaabkii uu markii hore ku sugnaa oo ahaa suxulkiisa inuu taageersanaa oo ku tiirsanaa uu ka saro fadhiistay muhimmadda arrinkuu sheegi doonaa inay muhim tahay aawadeed si uu baraarujiyo muhimmadda arrinkaa inuu baraarujiyo daraaddeed waxaa laga yaabaa dadka qaarkood labada hore inay garanayaan inay waaweyn oo dembiye khatara yihiin laakiin tan kale maadaamaay hadal tahay waxa dhici karta dadka qaarkood inay is yidhaahdaan waa wax sahlan marka dabeed wuxuu doonaya nebigu inuu adkeeyo caddeeyo arrinkan inuu aad u adag yahay tawkiid qawliyana waa ku sameeye wuu ku celceliyey famaa zaala yukariruhaa xataa qulna laytahu sakat yacnii kama bixin inuu ku celcelinayo mar walba waa ku celinaya marar badan buu ku celiyey waxaa ka muuqata inay fara badnayd waxaa laga qaadanayaa inay farabadnayd intuu ku celcelinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waa tawkiid qawli ah leyta waa xarfu tamanin marka waxa weye waxay tamaniyeen oo jeclaysteen inuu iskaba aamuso turaale nebiga ay u turayaan daraaddeed nebigaay u turayaan calayhi salaatu wasalaam halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk